رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله, بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب wuxuu baabu yahay maa laa yudaxaa bihi waxaan lagu udxiyaynaynin bicaybihi ceebtiisa darteed iyo wamaa yukrahu waxa la kahanayo in lagu udxeeyo wayustaxabu wamaa yustaxabu iyo waxa la jeclaysanayo wuxuu ka hadlayaa xoolaha qaar aan udxiyo gelin ceeb darteed dhimanaan iyo qaar in lagu udxiyaysto ay karaahiyo tahay iyo qaar in lagu udxiyaysto ay mustaxab iyo sunno tahay saddexdaas mas'alaba wuu ka hadlayaa can caliyin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi naha wuu reebay rasuulu llahi sal alay wasalam rasuulku wuxuu reebay an yudaxaa in lagu udxiyaysto biacdabi alqarni midka geeska jaban waaluduni iyo dhegta yacnii mid neefka ee geeska jaban ama dhegta go'an qaala qataadatu wuxuu yidhi fadakartu waan sheegay daalika arrinkaa lisaciid ibni lmusayab baan u sheegay waa taabici labadu waa taabiciyiin laakiin saciid baa ka weyn fa qaala markaasaa saciid wuxuu yidhi alcadbu waxa waaye annisfu waay bicadab alqarni soomuusan dhihin yacni acdabkii buu fasiraya wuxuu yidhi cadabku waxa weeyaan annisfu waa in geeska uu nis maqan yahay ama dhegta ay nis maqanta iyo fa akara wixii ka badan oo min daalika kaas fa akara wax ka badan min daalika kaas yacni nis iyo wixii ka badan hadday maqan yihiin unbaa waxaa la yidhahdaa buu leeya cadab wuxuu ka wadaa nis wax ka yara hadduu maqan yahay markaa cadab lama yidhaahdo xadiiskuna kuma dhacayo waxaa iskale saciid musayib baa hadalkaas kale rawa lhamsatu baa warisay xadiidka wasaxaxa waxaa saxiixiyey atirmidiyu kadalika waxaa saxiixiyey xaakim iyo dahabi laakiin ibnu maaja ibnu maajah se lam yadkur muusan sheegin buu yidhi qawla qataadata qataada hadalkiisa muu sheegin ilaa aakhirihi ilaa hadalka yani dhammaadkiisa la gaadho bimacnaa hadalka dambe ee qala qataadatu fadakartu dalika lisaciid ibni musayab hadalkaa ilaa dhammaadka ibnu maajah ma warinin inta kalaa warisay manaa hamsada inta kalaa warisay ayb xadiidkan sanadkiisu waa daciif juray ibnu kulayb nin la yidhahdaa ku jira waana majhuul sida uu leeyahay alimaam ibn mladini iyo keyrkii sidaas daraaddeed buu sheekh albaani u daciifinaya wuxuu yidhi weliba isagoo majhuul ah haddana wuxuu khilaafay nin la yidhaahdo xujayat bnu cadiy oo cali bn abi aalib ka wariyey xadiiskan mid ka gedisan oo ah inaysan dhibaato lahayn neefka geeska jaban in lagu udxiyaysto kaasaana agtayda ka saxiixsan buu leeyahay oo ka xoog badan marka kan meesha inoogu yaallay wuxuu leeyahay ma sugna sheekh shucayb ilarnawd baa isagu wuxuu leeyahay xadiidka sanadkiisu waa xasan oo ninkaa lagu cileeyey buu leeyahay qataadana waa ammaanay cijli iyo ibni xibbaanna way saxiixinayaan way tawhiiqiyeen xadiidku marka waa xasan buu leeyahay isagoo agtiisa sanadkiisu waa xasan buu leeyahay adiga waa laisku haystaa ama min anaaxiya alfiqhiya ee culimmada badankood jumhuurtoodu waxay qabaan midka geeska jaban in lagu udxiyaysan karo midka dhegta go-anna wuu inoo imaan doona laakiin midka geeska jaban badankood waxay qabaan inuu udxiyada geli karo ayb wa can ilbaraa'i bni caazibin qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal rasuulku wuxuu yidhi qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal slm rasuulku wuxuu yidhi arbacun afar laa tajuuzu ay laa tujzi uma gudayso waayo fil adaaxi udxiyooyinka afar neef ama afar nooc hoolaa ka mid a ah. alcawraa'u midda isha cawaran albayinu ee uu cad yahay cawaruhaa cawarnaanteedu ay caddahay yacnii ishii bayna si fiican wax uga arkaynin marka inayna isha si fiican wax uga arkayninna way iska caddahay yani midna muxuu ahaayey aad uma cadda arag la'aanteedu midna way iska caddahay inaysan isha waxba ka arkin oo arag fiican arkayn taasoo midda laga hadlayo marka albayinu xawaruha waalmariidatu way talabaad midda jiran albayinu ee u cad yahay maraduhaa xanuunkeediiyo jiradeedu cadya mid iyadana jiranoy iska caddahay inay jirantahay muuqato macnaha markhaati doonta ah iyo midda dhutinaysee naafada ah albayinu ee uu cad yahay dalacuhaa dhutinteedu ay caddahay naafo ahoo iyadana dhutinteedu ay iska caddahay oo iyadana markhaati madoonto ah waxaa la diidaya wax hadduu mashkuuk yahay oo naafanimadeedu ayna aad u muuqanin ama xanuunkeeduusan aad u muuqanin taas maaha mid laga hadlay albayinu waay walkasiiratu way midda afraad midda weyda ah ama caatada ah allatii taasoo laa tunqii aan dhuux lahayn yani laa mukha laha waay wax dhuuxaba ma leh weydnimada ama caatanimada waxay gaadhsiisay inaysan dhuuxba lahayn taasaa la yidhahda macnaha rawa alhamsatu baa warisa xadiidka wasaxaahu tirmidiyu baa saxiixiyey ayb waxaa kaloo saxiixinaya ibnu jaruud ibnu xibbaan xaakim dahabi ibnu xajar casqalaani imaamu nawowi iyo sheekh albani kulligood way saxiixinayaan xadiidkaas intaa marka uu xadiisku sheegay oo ceebahaas qaba ama dhimanaantaa qaba mid ilcawaran midda xanuunsanaysae xanuunkeedu iska cad yahay midda naafadee dhutinteedu iska caddahay iyo midda weyda ahee weydnimadu ay gaadhsiisay inayna dhuuxba lahayn intoodaa inaan lagu udxiyeyn karaynin waa laysla ogolyahay sida imaamu nawowi caleyh raxmat uu soo guurinayo wuxuu leeyahay waa maxalu itifaaq ayib lama ogola waxaa la mida buu leeyahay wixii iyaga ka sii daranba waxaa la mida buu leeyahy maalan yani hadda waxaa laga hadlay il bay cawaran tahay hadday labadaba la'dahay ka war soo kama sii dar yani waa waxay culimmadu yaqaanaan eh, qiyaasulawlaa baa la yidhahda masalada laga hadlayo tanaaba kaga sii habboonba in muxuu ahaay manciyo ama ma ahee way dhutinaysaa baa la yidhi hadday lugba go'an tahay ka hor waa ka sii xag jirta soo ma marka kuwan la sheegay wixii ka sii xag jira ayaguna waa galayaan way macnaha ayb warawaa wuxuu wariyey yaziidu misra ninkaasi wuxuu wariyey qaala wuxuu idhi ataytu waxaan u id buuhi cutbata bna cabdin assulami ninkaasaan u imid faqultu waxaan ihi ya abalwaliid innii anugu kharajtu waan baxay altamisu anoo raadinaya addaxaayaa anoo dalbaya oo raadinaya udxiyooyin falam ajid ma aanan helin shay-an shay oo yucjibunii icajabgeliyo oon u bogo hayra tharmaa'a haa mid ilka jaban mooye atharmaa saaqitatu haniyati min alasnaan waay mid foolo shala waay ayb famaa taquulu maxaad leedahay buu yidhi mid foolalla oo afqaawan taa un baan helay buu marka ma ma ku udxiyeeya maxaad dhihi qaala wuxuu idhi alaa ji'tanii maad iila timaadidood aniga ii keentid udaxi aan ku udxiyaysta biha iyada aniga ii keen badhanaa ku udxiyaysane saas man qaala wuxuu ihi subxaana allah tajuusu canka way kaa gudaysaa adiga miya walaa tajuusu canii anna iga gudimaysa miya a yani wuxuu ka sugay inuu yidhahdo ku udxiyayso bedelku ku udxiysdhilaa bu yidhi anaa ku udxiysana ii keen su-aashanaa marka oo adigana way kaa guday anna iga miya maxay warkaas faqaala wuxuu uhi nacam haa maxaa yeeley innaka adigu tashuku waad shakinaysaa buu idhi walaa ashuku anigusema shakisin haddii shaki baa kaaga jira saas daraaddeed kaama gudayso laakiin aniga shaki igagama jiro saas daraaddeed wuu iga gudi buuhi inamaa naha wuxuu reebay buui rasuululahi sal lay sl rsulku wuxuu yeehay wuxuu reebay uun can ilmusafarati ah, musafira ah, midda dhegta go'an oo dhegta dhan ay uu fasiri doonaaye dhegta dhanbaa cuban er, iyada asaaska o dhan baa jaran way manaa walmustasala midda gees kala geesaheeda la jaray iyadana oo geesaha dhan salka laga gooyay walbahqaa'u iyo midda isha cawaran oo cawarkeedu aada u daray walmushayacatu iyo midda adhiga la raaciyo oo yacnii adhiga gadaashiisa la tirciyo adhiga laga daba laga dabaluudiyo tabardaradeeda iyo daciifnimadeeda bay adhigas la socon laada marka waa la yara waa laga daba riixa oo waa laga daba wadaa taasaa la yidhaahdaa almushayaca min shayaca baa laga keenayo sagootiskii meydka waay meydka marka laysu soo lama daba socdo marka meydka muxuu ahay la qabriga loo siiyo tashiicaasaas wmaan waalkasraa'u iyo midda caatada weyda ah wuu fasirayaa marka falmusafiratu waxa weeye allatii midda tusta'salu salka laga goyo udunahaa dhegteedu xataa tabduwa ilaa ay muuqato simaakhuha cakowgu ilaa muuqdo simakha dhegtu waa gudaha gudaha yacni wareega hoose waay macnaha ilaa halkaasi muuqataa dhegtii oo dhan baa maqan iyadoo dhan baa la jaray ayb taasaa la yidhahdaa musafira wlmustasalatu allatii ti way dahaba uu tegay qarnuhaa geeskeedu min aslihi jiridda hoose uu ka tegay ilaa jiridda hoosu go'ay waalbakhqaa'u allatii midda weye tubkhaqu haa caynuhaa isheeda la cawarayo ishaa laga ridaya ishii baa la tegsiinayaa markaasaa ishii cawaran cawarmaysaa macnaha waalmushayacatu allatii midda way laa tatbacu aan raaci karin alhanama adhiga cajafan caatanimo daraaddeed wa dacfan iyo tabaryari adhiga ma raaci karto laakiin waa uun laga daba riixi ayb waalkasraa'u waxa weeye allatii midda laa tunqii aan dhuuxaynaynin oon dhuuxa lahayn waa rawa axmed baa wariyo abu daawuud albukhaari fii taariikhihi wuxuu uhi sheekhu wayaziid misra bikasri اlmiim misra miimkeeda la hoos dhigi wsaadi lmuhmala saadka aan xarakada aan dhibcaha lahayn asaakinati ee la reebay yani almuhmala waxaa la yidhahdaa waa xuruufta aan dhibic lahayn oo iyadiyo daadka lagu kala saaraa ilan daadku waxa weyaan dhibic buu soo maa marka isku sibay u dhigmaan laakiin waxaa kala saarta dhibicdaa kala saarta ayb marka sida loogu dhawaaqayu tilmaamaya xadiidkani sanadkiisu waa daciif sida sheekh albani caley raxmatullahi uu leeyahay ciladiisuna waxa weeyaan nin la yidhahda abu xumayd iyo sheekhiisoo yaziid la yidhaahdo waa kan meesha ku yaalla yaziidu misra laleeyahay labaduba waa laba ninoo majhuuliin oon la garanaynin ibnu xasmi iyo keyrkii baa sidaa dhahaya saas daraaddeed buu xadiidkani ku yahay wixii shaahid loo helo oo ka mida intan oo axaadiista kale ay u markhaati kaceen sida misha iisha cawaran iyo kuwaan soo marnay wixii markhaati loo helo xadiid kaloo saxiixa shaahidu u noqdo mooye sidiisa kale wixii shaahid loo waayay ma sugnaba macna wa can abi saciidin radi allahu tacala wuxuu yidhi ishtaraytu waxaan iibsaday buu kabshan wan kaasoo udaxii bihi aan ku udxiyaysanayo facadaa waxaa yacni weeraray addi'bu yey weerartay ah, yey baa horortay fa akhada markaasuu goostay oo qaatay alalyata badhidii buu goostay ah, wankii aan ku udxiyaysan lahaaba iyaybaa badhida ka goosatay qaala wuxu uhi fasa'altu nabiya nabigaan weydiiyey sal lay waslam faqaala markaasaa wuxuu uhi bihi ku udxiye haba badhi go'naadee isaga udxiyaysaa lagu yidhi rawa axmed baa kadalika waxaa soo saaray taxaawi fii sharxi macaani alaahaar iyo keyrkii baa soo saaray sanadkiisuna waa daciif oo waxaa ku jira in la yidhahdo jaabir ibnu yaziidin oo daciifa ku jira waxaa kaloo ku jira muxamed ibnu quradata nin la yidhaahdo isagana majhuul ah cillo saddexaad buu qabaayo moxamed ibnu qurada wuxuu ka warinayaa abu saciid waxbana muusan ka maqlin marka waa inqiaac nin daciifa iyo nin majhuula iyo sanadkoo kala go'an saddexdaa cillaa ku jirta ma sugna marka sheekh wuxuu yidhi marka wa huwa xadiidkani daliilun wuxuu daliil u yahay calaa ana alcayba ceebta alxaadita ee dib ka timid bacda atacyiini neefka markaad xadido kadib udxiyo u xadido kadib ceebta dib ka timid laa yaduru inuusan dhibaynin waxaa laga faa'idaysan buu yidhi neefkii waad xadiday oo waxaad ugu talagashay inuu udxiyo noqdo waa neef hebel waa daaqaya markaad xadiday ood u xadiday udxiyanimo kadib ceebta ku timaadaay inaysan dhibayninbu kutusi maxaayl baridii oo maqan dheg maqan iyo gees maqan iyo bari maqan sooma kala humsana marka wuxuu leeyahay waxa badhida isagoo maqan tahay ku udxiya loo yidhi barida maqnaanteedu waxay timid marka neefka udxiyo loo xadiday kadib ceebta sidaasoo kale ku timaadana inaysan dhib lahayn bay ku tusay sidaasi istidlaalkaasi sax buu noqon lahaa hadduu xadiisku sugnaan lahaa laakiin maadaama uu xadiisku daciif yahay ceebtu ama dib ha ka timaada ama horay ha ka dhacdee ceebtu waa ceeb ah, kala qaad maleh marba haddii xadiisku daciif noqo an aliyin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi amaranaa wuxuuna amray rasuulu lahi sal ly waslam rasuulku wuxuuna amray an nastashrifa inaan dhowrno oon ilaa yacni waxa weeye aan aan fiirinno alcayna isha iyo waluduna dhegta yacni inaan ka fiirsanno oo neefka aan ka fiirinno way macnaha ayib indhaha iyo dhagaha yani indhahana inay fayow yihiin dhaguhuna fayow yihiin waanlaa nudaxiya inaanan ku udxiyaynin ayuu nebiguna amray sal lla alay waslam bimuqaabalatin muqaabalatin mid dhegta xagga hore ka go'anta muqaabalada waxaa la yidhaahdaa waa neefka adhiga ah ee dhegtiisa xagga hore inta laga gooyay kadibna dhegtii ka laalaado muqaabala la yidhahda ayb walaa mudaabaratinna inaanaan ku udxiyaynin tanna waxaa la yidhaahdaa waa midda dhegteeda dhinaca laga jaray marna gadaal baa laga gooyin marna dhinac baa laga goyn ama laga jeex ayib walaa sharqaa'a inaanaan iyadana ku udxiyaynin iyadana waxa weeyaan waa midda dhegta jeexan labada hore waxa muqaabalada iyo mudaabaradu waxa weeye dhegtii baa la jarayaa ama dhinac baa laga jarayaa ama xagga horaa laga jarayaa meeshay ka baxday intii la jaray ama way ka laalaadaa sharqaa'adana waxaa la yidhaahdaa waa in dhegta si dherer ah loo jeexo ayay la yidhahdaa macana walaa kharqaa'a inaanaan ku udxiyaynin mid dheg duleesha mashquuqat yani waxa weeyaan kharqaa'adana waxaa la yidhaahdaa waa mid dhegta dhexdeeda ayaa waxaa laga bixinayaa duleel yani waxa weeye wareegsan dhegta dhexdeedaa la duleelinaya duleel wareegsan baa laga bixinaya ya sida masayda dhegteedo kale saas ayaa neefka dhegtiisa qayb dhexdaa la bixinaya marka wareeg buu u duleelnaanaya kharqa'adana taasa la yidhaha rawa alhamsatu shantii baa warisay wasaxaxahu waxa saxiixiyey atirmidiyu baa saxiixiyey ayb sanadkiisu waa daciifo waxaa ku jira in la yidhaahdo shurayx ibnu nucmaan oo shibhu majhuula waa ku jira cillo labaadna waa qabaayo abu isxaaqin asabiici ayaa isaguna ku jira oo mudallis mukhtalit ah sanadkiisana idiraab baa ku jira saas waay ciladaha dhowrkaba waa qaba hawri baa khilaafay oo xadiidka mawquuf ka dhigay calaa shureex inuu mawquuf yahay oo xadiidku shureex ku eg yahay oo uusan cali bni abi aalib gaarsiisnayna nebigana u kor yeelaynna waa sida ay rajaxayaan daara qutni iyo hayrkii bukhaarina wuxuu leeyahay xadiidkani rafcigiisu ma sugna marka bukhaari iyo daara qutni waxay leeyihiin xadiidku waa xadiid mawquuf oo daciifa ah. qaybta keliyeeta dhegta inaan fiirinno iyo iyo dhegta inaan fiirinno iyo iyo isha inta u horayso yani an nastashrifa alcayna waaludun qaybtaasaa waxay leedahay shaahid leh intaasaa sugan oo sugnaan karta laakiin intan dambe oo dhan yani muqaabale iyo mudaabare iyo sharqaa iyo kharqaa iyo ma laha muxuu ahay ayb allahuma yacni an nastashrifa alcayna waaludun isha ha laga fiiriyo oo dhegta ha laga fiiriyo cumuumkeeda waa laga fahmi karaa neefku hadduu dhegta wax ka qabo inaan lagu udxiyeyn karin laakiin tafaasiishan ayaa muxuu ahay dacfigu ku jira wa can abi umaamata bni sahlin qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu ahayn kunnaa waxaanu nusaminu kuwa cayiliya al aludxiyata udxiyada ayaanu cayilin jirnay bilmadiinati magaalada madiina wa kaana almuslimuuna muslimiintuna waxay ahaayeen yusaminuuna kuwa cayiliyay ahaan jireen yacni udxiyada intaan wakhtigii la gaadhin in la daajiyo oo la cayiliyo si hadhow iyadoo hilib fiican leh loo qalo sidaas baanu madiine ku samayn jirnay muslimiintuna waa samayn jireen buu leh culimmada jamaahiirtooda waxay qabaan inay tahay arrin mashruuca ah in la sii daajiyo oo la cayiliyo oo iyadoo hilibleh taas way macnaha wa wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigu sal ly slam qaala wuxuu yihi damu cafraa'a damu cafraa'a mid cad dhiiggeeda ayaa axabu loo kalgacaylo loo kalgacayl badan yahay ilallaahi alla xaggiisa min dami sawdaaweyni laba madmadow dhiigooda neef cad dhiiggiisa iyo inaad qasho ayaa alle ka jecel yahay laba madmadow inaad qasho ayb min dami sawdaaweyni laba madmadow dhiigood raw axmed baa wariyey <clears throat> isagana sanadkiisu waa daciif oo nin la yidhahdo abu hifaal abu hifaal oo majhuula ku jira kow ta labaad rabaax ibnu cabdiraxmaan oo isagana majhuula waa ku jira inuu abu hurayre ka maqlayna nadar baa ku jiroo lama hubo saas daraadeed baa wuxuu leeyahay yani waxa weeyaan inuu maqtuuc yahay bay u badan tahay sida xaafidka uu leeyahy oo ibnu xajare <clears throat> shawaahid buu leeyahay xadiisku laakiin shawaahiddaasi kulligeed waa daciif <clears throat> wuxuu yidhi walcafraau allatii midda weeye bayaaduhaa caddaanteedu laysa uusan laysa aysan ahayn binaasicin mid saafi ah yacni waa neef cad laakiin cadaantiisu saafi ma ahee waxaa ku barxan midab kale bimacnaa waxoogaa yani guduud baa ku yara jira awlawlahaw macnaha ayb sidaa waa la yidhahdaa culimmada qaarna waxay leeyihiin alcafraa waxaa la yidhaahdaa albayaadu alkhaalis waa caddaanta aan wax badhxaya jirin labadaba waa la yidhaahdaa <clears throat> mida la yidhaahdaba xadiiska waxaa deliishanaya culimmada qaarkoodoo oo qaba midabku inuu saamayn ku leeyahay udxiyada oo neefka cad inuu ka fadli badan yahay kana ajir badan yahay kuwa madmadow oo midabkoodu madow yahay xadiisku hadduu sugnaan lahaa qaabkaasi iyo xukumkaa laga qaatay sax buu noqon lahaa laakiin hadduusan xadiidku sugnayn meeshaa waxaa ka soo baxaysa midabku saamayn ma lehee waxa saamaynta le waa neefka iyo hilibkiisa iyo qiimihiisa wa midabku wax weeyaan waxba yaraatee saamaynna ma yeelanay xagga ajirka wacan abi saciidin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi daxa wuu udxiyey rasulu llahi sal ly waslam rasuulku wuxuu ku udxiyeeyey bikabshin wan aqrana oo geesa leh faxiilin oo sumal ah, ah faxiilka waa wanka xiniinyihiisu u nool yihiino oo idaha rimiya ayaa la yidhaahdaa faxiil faxlina waa la yidhaahdaa faxiilna waa la waxaa inoo imaan doona oo baabka soo socda ku keeni doonaa haddii xiniinyaha laga saaro ama la tumo xiniyihiis oo la burburiyo ma lagu udxyayn karaa tanna wuxuu ka hadlayo xadiisku ku saabsan isagoo xiniinyihiisii qaba faxiilka kaas way marka bikabshin wan aqrana oo geesa lahoo faxiilin sumal ah kaasoo ya'kulu cunaya fii sawaadin madow dhexdii ku cunaya oo wayamshi soconaya fii sawaadin madow dhexdiina ku soconaya oo wayanduru fiirinaya fii sawaadin madow dhexdiina wax ku fiirinaya wuxuu ka afka waa madowya soo ma lugaha uu ku socdiyo qoobabka hoosena waa madowyi indhahana wareegoodu waa madow saas manaa ya'kulu fii sawaadin afka uu wax ku cunayo waa madowya wayamshii fii sawaadin qoobabka hoose iyo lugaha hoose uu ku socdana waa madow wa yanduru fii sawaadin ishuna waa madow saas man ayb rawa hamsatu shantii baa warisay ilaa axmed axmed mooye wasaxaxa waxa saxiixiyey atirmidi wakadalika waxaa saxiixiyey xaakim calaa shardi shaykhayn dahabi baa ku waafaqay ibn xibaan iyo ibnu daqiiq ilciid baa sidoo kale saxiixiyey sheekh albaanina wuxuu leeyahay calaa sharti muslim sidaana waxaa kaloo qiray alxaafid ibnu xajar xadiidku marka waa sugan yahay wuxuuna kutusayaa yacni wanka calaamaadkaa leh ama yani astaamaha noocaasa leh inuu nebigu sal lla alay ku udxiyaystay dhib male marka ha lug madoobaado ama haaf madoobaado ama hil madoobaado ee mushkilo ma leh laakiin waxaa ictibaar kale waxa weeyaan wanka aan weli xiniyihiisii qabe ee ee muxuu ahay raganimadiisii aan wax ka mida laga saarin xiniyaha laga saarin lana tumin in lagu udxiyaysan karayo taas waa kutusxadiisku baabu tadxiyati udxiyayntiibuu baabuu yahay bilkhisiyi lagu udxiyeeyo khisiga waxaa la yidhaahdaa waa neefka xiniyaha laga saaray ah, ayb labadii xiniyoodba waa la saaraa oo eh, xoolaha labkoodoo dhan baa lagu sameeyaa dibida iyo eh, mxuu ahay orgiyada iyo wananka iyo eh, mxuu ahaye iyo iyo awrta waa lagu sameeya waxaana loogu sameeyaa in ay cayilaan ayaa xiniyaha looga saaraa marna xiniyaha iyagoo ku jiraa la tumaa waa la garaacaa si ay muxuu ah, raganimadu u baabaado oo inta dee uu eh, muxuu ahaayey eh, xiniyihiisu nool yihiin markii la gaadho xilliga wuu qooqaya hadduu qooqana waa caatoobaya taasaa marka lagala dagaalamaya marka inuu iskaro noqdo iska cayilaal rabaa hilib ahaan baa looga qastaya waa dhaqanay lahaan jireen soomaaliduna way leedahay soo ma saasumaa loogu sameeya ayb baabu tadxiyati bilkhisiyi can abi raaficin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi daxa wuu udxiyey rasuulu lahi sal lla alay waslam bikabshayni laba wan buu ku udxiyeeyey amlaxayni waan soo marnay amlax waa midab sooma ayb ah. mawju'ayni oo la tumay mawjuu'a waxa weeyaan waa xiniyaha marka la tumo waayo xiniyo tuman khisiga iyo mawjuu'a waxay ku kala gedisan yihiin khisiga xiniyihii oo dhan baa laga saaray mawjuu'ana xiniyihiioo ku jiraa la tumay laakiin natiijadu isku meel bay imaano labadaba raganimadii baa laga baabi'iyey iyo shahwadii oo muxuu ahay hadday saarid noqoto iyo haddii ay tumid noqotoba natiijadu waa isku mid laakiin ariiqadan baa kala duwan mawjuayni oo la tumo xiniyahooda la tumay khasiyayni oo la saaray waxaa dhici karta inta la tumay haddana in la saaray ayb sanadkiisu waa daciif sida uu leeyahay sheekh shucayb ilarnaawut oo ciladiisu waxa weeyaan shariik ibn cabdillaahi nakhaci baa ku jira oo daciifa ah. sidoo kaleeto cabdullaahi ibnu maxamed ibnu caqiil oo isagana maqaal ku jiro walow ay culimmada qaarkood xadiidkiisa xasan ka dhigaan waxaa kaloo cillada saddexaada sanadkiisuna waa mudarib cillo afraad buu qabaayo caliy ibnu xusein baa ka warinaya aburaafic mana uusan soo gaadhin cilladaasna waa inqiaac intaasoo ciladood buu xadiisku qabaayo waa daciif sanadkiisu laakiin waxaa u markhaati kici doona xagga macnaha xadiis soo socto waan caysa radi allahu tacala canha qaalad waxay tihi daxa wuu udxeeyey rasuululahi sal lay slm rasuulku wuu udxeeyey bikabshayni laba wan buu ku udxeeyey samiinayni oo caylan cadiimayni oo waaweyn amlaxayni oo midabkoodu yani caddaan iyo midab kaloo isku jira aqranayni oo geesa leh mawjuu'ayni oo xinyahooda la tumay ayib rawaahuma waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey isagana sanadkiisu waa daciif cabdulaahi bnu baa ku jira idiraabna waa sameeyoo sanadka isbaraambar baa ku dhacay sidaa inuu mudarib yahayna waxaa sheegaya daara qutni iyo ibn abi xaatim waa xagga sanadka labadaa ciladood buu isagana sanadkiisu daciif leeyahay laakiin xagga macnaha xadiidkan soo socdaa u marhaati kacay wa can abi salamata can caaishata wa can abi hurayrata labadaba wuxuu ka warinayaa ana rasuula lahi sal ly slam rasuul alle kaana wuxuu ahaa idaa goortii araada uu doono an yudaxiya inuu udxiyeeyo ishtaraa wuxuu iibsan jiray kabshayni laba wan cadiimayni oo waaweyn samiinayni oo cayilan aqranayni oo geesa leh amlaxayni oo midabkoodu caddaan iyo guduud iska jiraya mawju'ayni oo xininyaha laga tumay fa dabaxa markaasuu gowracay axadahumaa midkood can ummatii ummaddiisuu ka gowracay nebigu sal lay slm liman cid buu ka gowracay shahiida qiray bitawxiidi keliyeelidda ilaahay tawxiidka u qiray wa shahida qiray lahu nebigana u qiray bilbalaaqi gaadhsiin u qiray yacni nebigana aan ku tuhmin khayaano balse qiray in farriintii alla u soo dhiibay uu dadka soo gaadhsiiy allana uu qiray inuu keli yahayo wax wax la wadaagaa aysan jirin wadabaxa wuu gowracay nebigu sal lla ly slam alaakhara kii kalena can muxamadin buu ka gowracay wa aali muxammed isagaa iska gowracay iyo aalkiisa qaraabadiisa iyo qoysaskiisa rawaxa wariyay ibn maaja waa xadiis saxiixa wey xadiidkani marka labadii xadiidee hore buu xagga macnaha u markhaati kacaya marka xadiistu waxay noqonaysaa inay sugan tahay walow labada hore asaaniiddoodu daciif ba ha noqote ayib waxaan ka faa'iidaysanaynaa marka in lagu udxiyayn karayo neefka ay xiniyuhu ka maqan yihiin ama ha la tumo ama ha la saaro waa lagu udxiyayn karaya ayib waxaa kale culimmadu ka faa'iidaystaan waxaa loo daliishadaa asal ahaantaba inay bannaan tahay camaliyadaas xoolaha in la dhufaani karo ayay u daliishadaan oo waxay leeyihiin maadaama uu ahaa wax jiray wakhtigii nebiga sal alla lay wasalam oo la samayn jiray dhufaanidda qur-aankana aan laga haynin inuu reebay nebiga axaadiistiisana aan lagu haynin inuu reebay macnaheedu waxay noqonaysaa wax allana taqriiriyey rasuulkuna taqriiriyey marka taqriirkaasi marka waa nooc la deliishado waa waa kaan soo sheegnay muxuu ahaayey xadiidkii jaabir fii saxiix muslim ah, casliga markuu ka hadlay waa kii yidhi kunna naczil waalqur'aanu yanzil ah, waxaanu casliga samayn jirnay qur-aankoo degaya hadduu yahay waxaan bannaanaynna waana loo diidi lahaa buuri xilliga yani qur-aanku degayo ee nebigu sal ly slm uu dhex joogo wixii ay samaynayaan ee inta la ogaado sidaasi looga aamuso bimacnaa waa wax saxa way markaas saasaa marka loo daliishanayaa in ay bannaan tahay sax dhinac marka laga fiiriyo waxaa ku jira nooc tacdiibaa ku jira nooc xayawaanka oo dee la dhibayo la cadaabayaa ku jira laakiin limaslaxa waay limaslaxa oo hilib baa la raadinaya sooma ayib taana waa laga faa'idaystaa baab lijtizaa'i ah, bishaati in lagu guto bishaati yacni halkii neefee adhiga ahaa liahli lbeyti alwaaxidi hal guri dadkood hal guri dad degan ama dad raacsan hal neefoo adhya basa inay ku gaabsadaanoo udxiyadoodii ay ku gutaan oo ay ka gudayso macnaha oo yna u baahnayn in ruux walba neef laga gowraco bal qoyskii inay hal neef ku wada filan yahay can cataa ibni yasaarin qaale wuxuu uhi sa'altu waxaan weydiiyey abaa ayuubin alansaari waxaan weydiiyey kayfa sidee bay kaanad ahayd addaxaaya udxiyooyinku see ahaan jireen fiikum dhexdiinna calaa cahdi rasuuli llahi sal lay waslam wakhtigii nebiga qaale wuxuu yidhi kaana rajulu ninku wuxuu ahaa fii cahdi nabiyi nebiga wakhtigiisa sal lay wasalam yudaxii mid udxiyeeya bishaati neefka adhiga ah canhu isaga naftiisu ka udxiyeyn jiray wa can ahli beytihi qoyskiisana waa kaga udxiyan jira waxaa gurigiisa qaraabadii muxuu jeedaa caruurtiisa e, e, iyo xaasaskiisa iyo dadka isaga raacsan fa ya'kuluuna markaasay cuni jireen wa yucimuuna wayna quudan jireen e, fa yakuluuna way cuni jireen wa yucimuuna way quudin jireen qaar way cuni jireen qaarna dadkay siin jireen quudin jireen xataa tabaaha annaasu ilaa ay dadkii isu faaneen fa saaruu markaasay noqdeen kamaa tara saad aragto Ah. waagii hore hal neefaa qoysku qalan jiray buuhi waqtigii nabigana saasaan ahaan jirnay baashii waxaa gashay isufaanidoo tartan bay gashayo maanta meeshaad marays meeshaad aragtay maraysaa buuhi ah, waa xoogaa meeshii horey ka tagtayo reerkii hal hal neef qasha in lala yaabay gaadhay oo la yidhahdo war kuwan maxay ahay bakhiiliinta sidaa aarka soo socda kutuusa marka nooc tabaahi iyo tartanay gashay ah. ayb saasuu tilmaamaya marka fasaaruu kamaa tara rawahu ibnu maaja baa wariyay watirmidi wasaxaxahu kadalika sheekh albaani baa saxiixinaya ayib in halka neef ninka iyo qoyskiisa ay ku filan yihiin intay dooniba tiradoodu ha dhannaatee ayaa waxaa qaba axmed iyo isxaaq leyt ibnu sacad alimaamu maalik iyo awsaaci ayaa waxay qabaan in neefkaasi uu qoyskaas dhan ku filan yahay oo ay eh, yacni eh, eh, isaga wada udxiyeyn karaan wa can shacbiyi can abi surayxata qaala wuxuu yidhi xamalanii waxay igu xambaareen ahlii ehelkaygu waxay igu xambaareen qaraabadaydii iyo ehelkaygii cala aljafaa'i jafaagu waa qusuur waa gaabin wixii loo baahnaa inaan ka gaabiyey oo shay laasim ah inaan ka soka dhacay bay ehelkaygii igu xambaareen buuri bacdamaa calimtu markaan ogaaday kadib min asunnati sunnada nebiga xaggeeda markaan sunnadii nebiga wax ka ogaaday kadib ayay ehelkaygii iyo dadkaygii waxay ugu xambaarayaan in aan gaabiyey oon ka gaabiyey shay laazim ah ama shay loo baahnaa kaana ahlulbeyti waxay ahaayeen dadka qoyska qoysku waxay ahaayeen yudaxuuna kuwa udxiyeeya oo ku udxiyeysa bishaati neef adhiya washaatayn iyo laba neef oo adhiya ayb walaana haddana yubakhilunaa waxaan bakhaylnimo nagu xukumaya jiiraanunaa naga buri waxaabaan ka lugbixilanahay buu yidhi jiiraankii ehelkiiiyo qaraabadii baan ka lugbixilanahay haddaan neef iyo iskaga udxiyaysano waxaaba laleeyahay waa bakhayllo kuwani alfiiri bal hal neef maxay ka qalanayaan may xoolo badan qashaan ama geel iyo loo qashaan saasuu leeyahy anigana sunnadan ka ogaaday buu leeyahay in hal neef qoysku uu ku udxiyaysan karo tii iyada ahayd bay haddana ileeyihiin bakhayl baad oo maad ka badaysid macnaha rawa ibnaaja baa wariyey sida uu leeyahay shawkani iyo sheekh cabdilbani iyo sanadkiisu waa saxiix ayb wuxuu kutusayaa marka halkaa neef inuu qoyska ku filan yahay waana sida aimadaasi ay qabto qolyaha dood ka qaba fuqahada ka mida oo diidan laakiin alxadiidu raddun calayhim ayb baabu dabxi bilmusallaa waltasmiyati waltakbiiri cala aldabxi walmubaasharati lahu wuxuu baab yahay addabxi gowracid bilmusallaa bannaanka lagu tukaday in xoolaha lagu gowraco waatasmiyati marka la gowracaya bismi in la yidhaah wاtakbiiri allahu akbar la yidhaahdo cala adabxi gowraca korkiisa marka la gowracayo bismi llahi allahu akbar in la yidhahdo wاlmubaasharati iyo labaashirid lahu dabxiga lala baashiro labaashiridda waxaa laga wadaa inaadan cidna u dirsanine adigu aad toos u gowracdo udxiyadaada ood gacantaada ula tagto taasaa laga wadaa mubaasharada can naaficin can ibni cumar can اnabiy sal ly slm nebiga wuxuu ka warin anahu nebigu kaana inuu yadbaxu mid gowraca oo wayanxaru dhuundhaba bilmusallaa meesha lagu tukado yadbaxu haddii la yidhaahdo waxay ku dhacaysaa lo iyo ariga waa nagii soo marnay soo sheegnay yanxaruna naxriguna inta badan wuxuu ku dhacaa geelu ku dhacaa oo waa dhuunta birta lagaga dhufanayo laakiin waa laysu isticmaali karaa oo naxrigana qolada kale waa loo isticmaali karaa dabxigana sidoo kale asalka laakiin luqadu sidaasay u kale leeyihin ra waxaa wariyay albuhaariyu baa wariyay wnasaa-iyu maaja wa abu daawuud wuxuu ku tusayaa nebigu sal ly waslam inuu ku gowrici jiray xoolaha bannaanku ku tukado oo anagii ku soo marnay kitaabka ciid abwaabtii ciidda iyo kitaabkii markaan ka soo hadlaynay baan soo marnay inuusan nebigu sal ly wasalam caadadiisa ahaan jirin inuu masaajidda ku tukado salaadaha ciidda ah baan soo marnay oo salaadaha ciidda uu bannaanka ula bixi jiray barxad bannaan oo weyn masaajidka ka baxsan buu ku tukan jiray meeshaa markuu salaada ka baxo ayaa marka loo geyn jiray udxiyadiisii isla meeshu ku gowraci jiray marka ayb waa sunno rawa lbukhaariy baa wariyey wanasaa-iy wabnu maajah wa abu daawuud wacan caaishata radi allahu tacala canha ana nabiya nebigu sal lay slam amara wuxuu amray bikabshin wan aqrana oo geesale kaasoo yata'u istaagaya fii sawaadin madow ku istaagaya qoobkiisa hoose waa madowe wayabruku fadhiisanaya fii sawaadin madow dhexdiina ku fadhiisanaya markuu fadhiisanaya xaggaa u dhigta halkan oo shafka ama caloosha calooshuna waa madowye ayb wayanduru wuxuu fiirinaya fii sawaadin madow dhexdiina wax ku fiirinayo indhahana waa madowyin indhaha wareegooda fa utiya waa loo keenay bihi isaga waa loo keenay wuu amray in loo keeno waana loo keenay liyudaxiya si ugu udxiyaysta bihi isaga faqala qaala wuxuu yidhi nabigu laha caaisha wuxuu ku yidhi yaa caaishatu caaishooy halumii keen almudiyata mindida keen mdida la kaali buu uma kadibna qaala wuxuu yidhi ishxadiiha soofee ala xajarin dhagax korkii ku soofee mindida ii soofe ii afee wey macnaha ayib fa facaltu waan sameeyey bay uma kadibna akhadahaa nabigu waa qaatay sal ly slam mindidii oo soofaysan wa akhada wuxuu qabtay alkabsha wanki fa adjacahu wuu seexiyey uma kadibna dabaxahu waa gowracay uma kadibna qaala wuxuu markuu gowracayay bismi illaah magac ku gowraci allahuma allahw taqabal aqbal min muxamadin muxamed allow ka aqbal wa aali muxamadin muxamed aalkiisii qaraabadiisana ka aqbal wa min ummati muxamadin muxamed ummadiisana ka aqbal ah. uma kadibna daxa nabigu waa ku udxiyeeyey wankii sidaas ugu gowracay rawa axmed baa wariyey wa muslim wa abu daawuud wuxuu kutusayaa xadiidku xoolaha la gowracayo iyo wixii la dilayoo dhan in ixsaan loo sameeyo oo durbo nafta laga qaado waa kii xadiiskii kala ahaa ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay shay walba ilaahay oo makhluuqa ka mid ixsaan buu korkiisa ku waajibay ee markaad wax dilaysaan dilka qaabkaad wax u dilaysaan wanaajiya markaad wax gowracaysaan qaabkaad wax u wanaajiya markaad mindida yani wax weeye markaad neefka gowracaysaana mindida soofeeya marka in khalqi in makhluuqaadka loo ixsaan sameeyo leanna haddiiba ilaahay inoo ogolaadayba inaan qalanno iyagoo nool gowracanno in la silciyo maaha waa naxariis darro oo mindi aan aan af lahayn in lagu kirkiro lagu silciyo nafta maya ayib lama ogola waxaa kaloo laga qaadanayaa ariga marka ariga marka la gowracayo in la seexinayo oo dhinaca dhulka loo dhigayo ee fadhi iyo istaag aan lagu gowracayn sidaani waa sunno iyadana bilijmac sida imaamu nawowi uu leeyahy waxaa kaloo iyadana sidoo kale ay sunnadu tahay in dhanka bidixda ah loo seexiyo si ay u fududaato inaad mindida midigta ku qabsato ilan haddaad midigta u seexiso hadda waxaa la rabaa inaad madaxiisana qabsato mididana mariso waa kugu adkaanaysa ti dhanka bidix u dhigto saas daraaddeed waxay leeyiin waxaa fiican dhanka bidixda in loo seexiyo ayb waxaa kaleeto oo kutusaya xadiidku tasmiyadii bismi illaahi buu nabigu ku gowracay sal lay slm waxaa kale uu kutusayaa mubaasharadii oo nabigu inuu isagu gowracay ah kulu dalika waa sunna wacan anas radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi daxa wuu udxeeyey rasulu lahi sal lay waslam bikabshaynin laba wan buu ku udxiyeeyey amlaxayni oo midabkoodu isku jiro aqranayni ama cadde aqranayni oo geese leh fara'aytu waxaan arkay nebiga sal lay waslam waadican isagoo yahay mid saaray qadamahu gomadiisa calaa sifaaxihima luqunta yani dhaxwey dhinaceeda halkan luqunta maxaa la dhaha luqunta meeshan ballaceeda maxaa la dhaha maxaa la dhaha luqun miyaa la dhaha ah. maya maaha dhabanka maaha luqunta luqunta halkeedan buu ka saaray lugta sifaaxa saasaa la dhaha jamcu safxa wa kan qadaad baa la dhaha qadaadka maaha ayb halkaasuu lugta ka saaray yusamii xaaluu magacaabayo wayukabiru uu takbiirsanayo bismi illaahi allahu akbar fadabaxahumaa nebigu waa gowracay biyadihi gacantiisuu ku gowracay rawaahu ljamaaca waxay ku tusi mubaasharadii in gacantaada aad ku gowracdo waxaa kaloo ku tusayaa sida bismi illaahi loo dhahayo allahu akbarna in la raacinayo oo yusami wayukabir an jaabirin radi waxaa kaloo kutusayaa inay iyadana ay fiican tahay in aad eh, mxuu ahay luqunta ka saarto lugta ka saarto ah, si aad u ceshato macnaha wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi daxa wuu udxeeyey rasuulu lahi sal lay waslam yowma ciidin maalin ciidan wuxuu ku udxeeyey laba wan fa qaala markaa wuxuu yidhi nebigu xiina wajahahumaa markuu qiblada markuu jeediyey markuu jeediyo inuu gowraca u jeediyey ayaa wuxuu yidhi wajahtu wajhii liladii fatara asamaawaati walard aayaddaas akhri ayb wajahtu waan jeediyey wajhii wejigayga liladii kii xaggiisaan u jeediyey fatara abuuris bilaabay alsamaawaati samaawaadkii waalardi dhulkaba xaniifan xaalan ahay mid toosan wamaa ana aniguna ma ihi min almushrikiina kuwa alle wax la wadaajiya ma ihi inna salaatii salaadayda wa nusukii gowracayga wa maxyaaya noloshayda wa mamaatii iyo geeridaydu lilaahi ilaahay bay u sugnaadeen allihii rabbialcaalamiina uunka oo dhan iska lahaa laa shariika cid wax la wadaagta lahu isaga la wadaagtana ma jirto wabidaalika arrinkaasaana umirtu lay amray wa ana aniguna awalu lmuslimiina muslimiinta kii u horreeyey baan ahay hogaansanayaashaan u horreeya allahuma allahyow minka xaggaagu ka ahaaday walaka adiguna kuu ahaaday can muxammadin buu ka ahaaday wa ummatii iyo ummaddiisa allow aduu kaa yimid adigaana iskala waay Ah, muxamed baa iska qalaya ummaddiisana waa ka qalaya rawa ibnu maaja baa wariya kadalika waxaa soo saaray xadiidka abu daawuud iyo daarimi iyo axmed baa soo saaray waana daciif dacfigiisuna waxa weeye nin la yidhaahdo eh, abu cayaash ayaa ku jira oo majhuul ah abu cayaash oo majhuul ah ku jira cilada labaadna waxa weeye moxamed ibnu isxaaq saaxib almaqaazi ayaa isaguna cancaneeyey waa mudallis cancanadiisuna waa cillo waxaa kaloo intaa dheer sanadkana idiraab iyo ikhtilaaf baa ku jira saddexdaa cilladood darteed ayuu xadiisku daciif la yahay sheekh albaani markii hore wuu daciifiyey haddana gadaal dambe waxbuu u raaraadiyeyoo inuu yani wax way taxsiiniyo ayuu isku dayay laakiin xadiidka sida saxiixa waa daciif waxaa kaloo saxiixiyey xaakim calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay ibnu khusayma sheekh albaanina gadaal dambe waa ka xoojiyey laakiin xadiisku sida muuqata inuu daciif yahay baa xoog badan oo uusan sugnayn hadduu sugnaado wuxuu ku tusayaa in marka neefka la jeediyo in la akhriyo taa iyadaa macnaha in la akhriyo baabu naxri libili qaa'imatan macquulatan yaduha alyusraa ayb jeedinta waxaa laga wadaa neefka marka la gowracayo in qiblada loo jeediyaayo nasan wax daliil oo xadiis nebiga ka sugan ah uma garanayo yani wax amrayo dhahaya qiblada u jeediyo markaad neefka gowracaysaan wabitaali dhinac kastoo loo jeediyaba gowracu waa asaxaya yani wax nas gooniyoo dhahaya qiblada u jeediya lama hayo ah. ficilkaas uun culimmada qaarkood ay muxuu ahay ay ijtihaad ahaana mooyaane laakiin wax nasoo yani dhahaya ama qur-aan ama sunnaha ma jiro shaygana waajib laazima wuxuu noqon karaa markii la helo nas ama qur'aana ama xadiis nebiya sal lla lay slam ama qiyaas saxiixa ama ijmac laakiin hadduu ijtihaad culimo noqdo ijtihaadka culimo saxna waa noqon karaa khaladna waa noqon karaa calaa xasab waxay ku xidhan tahay kolba wixii daliilay cuskadeen ayay ku xidhantay macnaha ayb baabu naxri libili geelii gowriciisuu baab u yahay qaa'imatan la gowraco iyadoo taagan macquulatan ay tahay mid la dabray yaduhaa jeenigeeda alyusra ee bidixda baabkan wuxuu kaga hadlayaa sheekhu ee mualifku geela marka la gowracayo sida loo gowraco yacni waxaa la gowracaa iyadoo taagan lama fadhiisiiyo ha taagnaatee afarteeda lugood labada lugoodee dambe iyo labada jeeniye hore mid ka mid ay ku taagnaanaysa midna kor baa loo laalayaa kor baa macnaha loo xidhayaa iyadoo saa u taagan ayaa la gowracaya qala tacaala alla wuxuu yidhi qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi fadkuruu xusa isma allahi alla magaciisa ku xusa calayhaa korkeeda sawaafa xaal ay tahay mid saddex ku taagan midna ay laalantao kor u shakaalanta qaala buhaariyu buhaari wuxuu yihi qaala bnu cabaas wuxuu yihi sawaafa waxaa laga wadaa qiyaaman ayadoo taagtaagan ah, ilaahay magaciisa ku xuso oo dhuundhaba oo gowraca ayadoo taagan ayb wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma annahu isagu ataa wuu yimid calaa rajulin nin buu soo maray ninkaasoo qad anaakha fadhiisiiyey badanatahu hadyigiisa fadhiisiiyey yanxaruhaa isagoo dhuundhabahay Ah, neef geeluu fadhiisiiyey dhuuntuu rabaa inuu ku dhufto oo gowraco fa qaala markaasaa ibnu cumar wuxuu ku yidhi ibcaha kici buu yidhi ah, hasha kici fadhiga ka kici qiyaaman xaalay tahay mid taagan muqayadatan oo la lug xidhay jeeniguna kor u xidhan yahy sunnata muxamadin sal alla alay wasalam yani xaal aad tahay mid raacaya sunnata muxamadin ama sunnatu muxamadin weeye arrintaasi waa dariiqii nabiga sal lla alay slam muttafaqun calayh waa ku inkira marka neefka geela uu fadhiisiiyey wa can cabdiraxmaan ibni saabitin ana nabiya nebigu sal lay slam wa asxaabu iyo saxaabadiisu kaanuu waxay ahaayeen yanxaruuna kuwa gowraca albadanata neefka geela ah bay gowrici jireen macquulata alyusraa jeenika bidixda ah ayado oo la dabray kor loo xidhay macnaha qaa'imatan ayadoo taagan calaa maa baqiya wixii u soo hadhay oo min qawaa'imihaa yacni ka mida lugaheeda lugihii intii soo hadhay jeeniga bidixda markii kor loo xidho saddexdii soo hadhay iyadoo ku taagan manaa qawaaimta kale iyadoo ku taagan rawa abu daawuud wa huwa mursaluun xadiidkani waa mursal buu yidhi waxaa mursal ka dhigaya cabdiraxmaan ibnu saabit kaas waa taabici nebiguu ka warinaya taabicigu hadduu nebiga wax ka wariyana waa mursal ayb laakiin yacnii cabdiraxmaan keliya kamuusan warinine jaabir ibni cabdillaah iyo cabdiraxmaan ibnu saabit oo isku cadfan buu ka wariyey ariiqa jaabir ibni cabdilaahi marka waa mawsuul ah, weliba calaa sharti muslim bay leeyihi laakiin labada ariiqba waxaa ku jira cancanatu abi zubayr iyo cancanatu ibnu jurayj sidaas daraaddeed sanadku waa daciif laakiin xadiidku waa saxiix oo waxaa u markhaati kacaya midka ka horeeya ah, midka ka horeeya ayaa shaahidu asaasu xadiidku marka saxiix hayri ku yahy waxay kutusaysaa inay sunno tahay geela iyagoo taag isagoo taagtaagan in la dhuundhabo oo jeeniga bidixda ah uu kor u shakaalan yaho u xidhan yahay sidaa in lagu gowraca inay sunno tahay buu ku tusi saas daraaddeed buu cabdullahi bni cumar ku inkiray ayib qur-aankana waa laga fahmayaayo aayadda fadkuru sma allaahi calayha sawaafa iyadoo fadhida lama dhin iyadoo taagan magaca alle ku dul xusaaway gowraca wey macnaha oo bismi dhah ayib sidaasu marka waa sunno waase haddii raggeedii la helo wa haddii raggeedii taagnida ku gawrici lahaa la helo laakiin haddii ree magaal meesha joogaan de tabartiinna waa iska fadhiisiiya baashu waxay u baahan tahay rag bay leedahay sooma saas weya sunnada iyadoo taagan taagnida in lagu gowraco baabu bayaani waqti dabxi gowraca waqtigiisa cadayntiisu baabu yahay goormaha udxiyada la gowracaya can jundab ibni sufyaanin bajali annahu isagu sallaa wuu tukaday maca rasuulilahi sal lay sl rasuul alluu la tukaday yowma adxaa maalin udxiya ah maalin ciid ah qaala wuxuu uhi fansarafa nebigu salaaddii buu ka baxay faidaa markaaba huwa isagu nebigu markuu salaad saa uga baxayba faidaa isla markiiba huwa isagu bilaxmi hilibbuba wadabaa'ixu ladxaa udxiyada xoolaheeda la gowracayna tucrafu waa la yaqaanaa bimacnaa nebigu hilibkii loo keena meesha markaba diyaar noqday wuu gartay waa la yaqaanaa maalinkaasoo kale hilibka udxiyooyinka waa la yaqaanaa waa la garan fa carafa markaasuu gartay rasuululahi sal lay sl rsulku wuxuu gartay annaha iyada dubixad in la gowracay qabla an yusalliya intuusan tukaninba rag baa ijtihaadayo alalahay khayrka maanta yaa laydinka hormarin muxuu ahaayey dadkan faraxsan iyo muslimiintan gaajaysanna ninkii ugu horreeyey hilibka ka dhersin lahaa noqo ah, bay la martay maanta yaan lagaa hormarinoo hilibka ka dherji markaasuu salaadii oon la gaadhinba wixiisi waa sii diyaariyey ah, saas way macnaha marka nebiga sal lla lay waslam hilibkiioo diyaara markuu arkayba waa gartay in aan hilibkan salaada kadib la qali karin xilliga ka hor la qalay ayb facarafa wuu gartay rasuulu lahi sal lay slam annaha iyada dubixad in la gowracay qabla an yusaliya intuusan tukanin faqaala markaasa wuxuu yidhi man kaana ruuxii ahaaday dabaxa mid gowracay qabla an yusaliya intuusan tukanin faliyadbax ha gowraco makaanahaa badelkeedi meesheeda ukhraa mid kale ha gowraco badelkeedii mid kale ha geliyo waman lam yakun ruuxaan ahayn dabaxa mid gowracayna oo weli u laaban tahayna xataa sallaynaa ilaa aan tukannay ninkaan weli wax gowricinna falyadbax hadda ha gowraco bismi illaah ilahay magaciisa ha ku gowraco muttafaqun calayh waxay kutusaysaa marka salaada ka hor wixii la gowraco in aysan udxiyo ahayn waana soo marnay soo ma inamaa shaatuka shaatu laxmin baynu soo marnay udxiyo ma ahe waa hilibaad qalatay un ayb wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi sallaa bina maalintii ciid ahayd bilmadiinati ayuu nagu tujiyey fataqadama waxaa hormalay rijaalun rag oo fa naxaruu markaasay xoolahoodii gowraceen wadannuu waxaynan maleeyeen ana nabiya nebigu sal lay slm qad naxara inuu gowracay yani waxay is yidhaahdeen nebigu wuu gowrac mar hore markaasay malihii intay wax ku dhiseen bay gowraceen fa amara markaasuu nebigu amray sal lay waslam amara nabiyu nebigu wuxuu amray man kaana ruuxii ahaa naxara mid gowracay qabla an yuciida qablahu man kaana ruuxii ahaaday naxara mid gowracay qablahu nebiga hortii an yuciida inuu soo celiyo ayuu amray binaxrin gowrac aakharo oo kale inuu soo celiyo ah, inuu soo celiyo gowrac kaloo neef kala qalo walaa yanxaru inaysan gowracin xataa yanxara ilaa uu gowraca anabiyu nebigu sal aley wasalam ah, ninkii horay u gowracayowna neef kale bedelkiisii geli kaasi hilib ka dhigo ruuxii aan gowracinowna aniga ilas markaan anigu gowraca un gowraca waay raw axmed waa muslim ayb xadiiskan daahirkiisa waxaa ka muuqda salaada keliyatoo laga baxa ma ahee salaada marka laga baxo imaamkii muslimiinta hogaaminayeyna uu gowrac sameeyo wixii ka dambeeya unbay muslimiintu gowrici karaan sidaana waxaa maray oo sidaas u daliishaday alimaamu maalik oo wuxuu yidhi kuma filla salaada keliya waa inuu salaada ka baxo khudbadiina dhammeeyo gowriciisiina sameeyo markaa kadib umbaa la dabageli karaa xataa salaada kadib haddaad gowracdo laakiin imaamka aad ka hormarto waxba kama jiru leh xadiiskanuu daliishanaya oo ninkii iga hormaray baa ku muqaka muuqata macnaha ayb alimaamu axmed caleyh raxmat ullah ayaa isagu wuxuu qabaa salaadda unbay arrintu ku xidhan tahaye imaamku ama waxa gowraca ma yuusan gowracanin haddii salaadiiba la tukado imaamku salaada ka baxo dadku xoolahoodii waa u fasaxan tanna sidaa umbaa laga wadaa buu leey macnaha masaladu marka waa masale khilaafiya qolo kalaaba sidaa masalada ka fududeeyo imaamu shaafici iyo daawuddin ahaahiri iyo qolyale waxay leeyihiin haddii ay waagu baryo qoraxduna soo baxdo qoraxdu markay soo baxda kadibna ay uu tago wakhti laba ragcadoodna lagu tukan karo khudbana imaamkana khudbadiisana lagu akhrin karo muddo intaasiba hadday tagto salaadiiba weli yaan la tukanin waa la gowrici bay leeyihi marka waxay leeyiin waxaan waa waqti haday sida ree nairobi oo kale shaqo ka dhigtaan inay saddex sac tukadaan hadda saddex sac yaan la sugin bay leeyihin qoraxduba haday soo baxdo waqti uun salaadana la tukan karo khudbana la akhrin kara kasoo soo wareegto gowraca hala bilaabay leeyihi qolana halkaasay mareen masalada waxaad moodaa sida sawaabka ah in salaada lagu xidho ama ha hawl marto ama ha dib dhacdo salaadda haddii la tukado khudbadana kuma xidhna imaamka gowriciisana kuma xidhna cala asawaab laakiin waxay ku xidhan tahay salaadda haddii salaaddii laga baxo dadku marka waa u fasaxan yihiin xoolahooda inay gowracaan wacan anas radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala nabiyu nebigu wuxu yhi sal ly slm yowma anaxri maalintii yani xoolaha la qalayo maalintii ciid ahayd wuxuu nebigu yidhi man kaana ruuxii ahaa dabaxa mid gowracay qabla salaati salaada ka hor falyucid ha soo celiyo oo neef kale ha gowraco ayib su-aal baa la isweydiinayaayo waxaa laleeyahay haddaynan muslimiintuba imaamba lahayn oo cid hadda imaamaho sidii nebigoo kaleo laga wada dambeeyo sal lla alay slam oo salaadiisa la wada sugi ayna jirin oo ay meelo ku kala tukadaan oo dad kala raacsan yihiinoo eh, wakhtiguna kala horhoreeyo maxaa la samaynaa waa sida hadda inagana haysto kale markaasoo kale waxay leeyihin culimmadu ruux walba salaadiisa cidda markaa uu la tukanayo salaadiisay ku xidhantahay adiga ciddii aad la tukanaysa hadday soo tukato taadiina aad soo tukato qolo kaleoo dib dhacday waxba sugi saas way macanaha leanna kaa unbaa marka adugu imaamkaaga kii ku tujiyin baa imaamkaaga marka qolyahan kale ee dib dhacay muxuu ahaay waxba kaama khusayaan ayb walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday man dabaxa ruuxii gowracay qabla salaati salaadda ka hor fa inamaa yadbaxu wuu un gowracay linafsihi naftiisa unbuu u gowracay hilib unbuu ka dhigtaye cibaado ma ah waman dabaxa ruuxii gowracay bacda salaati salaadda kadibna faqad tama waa dhammaystirmay nusukuhu gowraciisii wa asaaba wuuna asiibay sunnata almuslimiina muslimiinta dariiqoodiina waa asiibay gowriciisiina waa asaxay iyo qurbaankiisii sidaas wey macnaha marsaladaasi marka wuxuu tilmaamayaa salaada ka hor wixii la gowraco inuusan udxiyo ahayn xadiiskana way ku caddahay waana madhabu jamaahiiri ahlilcilm qaarna waxay leeyiin waaba laysla ogoliya waa ijmaac hadal ma leh wacan sulaymaan ibni muusa can jubayr ibni ucimin can nabiy sal lay slm nabiga wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi kullu ayaami tashriiq maalmaha hilba warashada dhammaantood dabxun waa gowrac ayaamu tashriiq waan soo marnay soo maa yaamu tashriiq waa maalmaha yani maalinta ciiddaa saddexda beriya ka dambaysa waay ciiddaan ka hadlayno waa ciidda carafa waay ah, maalinta ciidda saddexda beriya ka dambaysa ayaamu tashriiq la yidhaha munaasabadda loogu bixiyeyna waan soo sheegnayo maalmahaas waxay wadhan jireen oo qoraxda u dhigi jireen hilibkii ay qasheen ah, qorax udhig waay si hilibka ugu ingego oo sahay iyo wax saasoo kale uu u galo ayb kullu ayaami tashriiqi marka dabxun maalinta ciiddaa saddexda beriyae ka dambaysaa waa la gowrici karaa rawahu axmed baa wariyey bayhaqi baa sidoo kale soo saaray ibnu xibaan iyo bazaar inqiaac baa ku jira maxaa yeelay sulaymaan ibnu muusa jubayr mu uusan soo gaadhin jubayr mucim muusan soo gaadhin saas daraaddeed sanadku waa kala go-an yahay haddana idiraab baa ku jira sanadka labadaa ciladoodba waa qabaa wa xadiidkani lidaara quniyi daara buu u sugnaaday min xadiii sulaymaan ibni muusa can camr bni diinaar an naafic ibni jubayr can jubayrin can nabi sal lay slm naxw mid la mid ka hore waa sulaymaan ibnu muusa can jubayr ibni mucim saxaabiguu toos uga warinaya daara qutni wuxuu ku wariyey sulaymaan ibnu muusa oo isaga iyo jubayr oo saxaabigii ahaa laba nin udhexaysiiyey oo yidhi can camr bni diinaar waa taabici wa can naafic ibni jubayr can jubayr marka ariiqaasi marka isagana dacfi kama manna sanadka waxaa ku jira intaan labsooba gaadhinba meeshan hadda uu sheegay nin la yidhaahdo suwayd ibn cabdilcasiis baa ku jira oo daciif waa midda labaadee camr ibn dinaar ma soo gaadhin jubayr ibn mucim xadiidka laakiin sanadkiisu daciif haba ahaadee xadiidku wuxuu leeyahay shawaahid buu leeyahay oo xasan ku noqonay oo ku xoogaysanaya waxaa ka mid ah xadiidka cabdillahi bni cabaas oo ibnu khusayma iyo xaakim iyo keyrkood baa soo saaray biisnaadin saxiix waxaa ka mid a ah sidoo kale xadiid cali bn abi taalib laga warinayo biisnaadin xasan oo axmed iyo keyrka ay soo saareen shawaahidaasu marka xadiidku saxiix ku noqonaya ama xasan ku noqonaya sidaas daraaddeed saddexdaa berina waa la gowrici karaa udxiyada maalinka ciiddana waa la gowrici karaa in saddexdaa beri la gowrici karana waxaa qaba a'immada alimaamu shaafici daawuudin idaahiri awsaaci iyo eh, ibnu mundir oo waxay leeyihiin sida maalinka ciiddaba loo gowrici karo saddexda ka dambeeyana waa la gowrici karaa ayaamu tashriiqa ah khiyaar buu ruuxu leeyahay hada bilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali w